bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam أbu cabdالlahi raximh اllah taعaalى wqad katba النabiy slى اllه عlyh وsلم kitاbا fiih bsm اllahi الرحmn الرaحيم waqara'ahu tarjumaanu qaysara calaa qaysara wa asxaabihi waxaan soo haynay kitaabkii khalqu afcaali اlcibaad lilimaam abi cabdillaahi albukhaariyi raximah اllahu tacaala qaala alimaamu abu cabdillaahi imaamu albukhaari wuxuu yidhi waqad kataba الnabiyu sala اllahu عalayhi wasalama nabiga sala اllahu عalayhi wasalama wuxuu qoray kitaaban qoraal kitaab fiihi bismi illaahi الraxmani الraxiim ay ku taallo dhexdiisa marka bismi illahi الraxmaan الraxiim waa aayad soo maha qur'aan ah ayb wa qara'ahu waxaa akhriyey warqaddii nebigu qoray sal ll ly slam uu amray in la qoro tarjumaanu qaysar qaysar tarjumaankiisa calaa qaysara qaysar buu ku dul akhriyey iyo wa asxaabihi marka ninka qaysar u tarjamayana halkaas uma joogi qaysar ninka u tarjamayana waxaa laga yaabaa inuuba muslimba ahaynba xataa oo akrinaayo bismi illaahi raxmaani raxiim ayb qaysar ee asxaabtiisii buu ku dul akriyey walaa shaka wuxuu yidhi wax shakiyana kuma jiro fii qiraa'ati alkufaari gaalada qiraa'adooda wa ahlilkitaabi ahlu kitaabka qiraa'adooda annahaa acmaaluhum acmaashoodu inay tahay ninkan warqaddii markii loo qoray warqaddii bismi illaahi araxmaani araxiim ayaa ku taal isagoo gaal abuu ah akrin karaa soo maa bismi illaahi araxmaani araxiim e markaa ma waxaa ma shaki miyaa ku jira inay ficilkooda ay tahay shaki ma leh wa ama almaqruu'u gaalku gaalkaasi marka bismi illahi raxmaan raxiimta akriyey muxuu akriyey marka la yidhaha laakiin shayga la akriyey fahuwa kalaamu alcasiizi almannaani waa allaha casiiska manaanka hadalkiisa waaye laysa bimakhluuqin makhluuq maaha isaga ayb faman xalafa qofkii meel kale haddana kaa tusaya faman xalafa qofkii dhaarto biaswaati qaysar qaysar aswaaddiisa iyo codadkiisa qofkii ku dhaarto wa nidaa'i lmushrikiina mushrikiinta dhawaaqooda aladiina kuwaas oo yaqra'uuna billahi yaqra'uuna billaahi aladiina kuwaas oo yuqiruuna billaahi alla qiraayaan lam yakun calayhi kaa ma ahaanin korkiisa qofkaa korkiisa yamiinun wax dhaara dushiisa ma ahaanin duuna alxalifi billaahi dhaarashada alla lagu dhaaranaya laakiin sidaa ma aha oo haddaad ilaahay ku dhaarato sifatiisa ah dhaarta waa kugu laazimi laakiin haddaad ku dhaarato afcaasha addoommada iyo yacni qaysar qiraa'adiisa haddaad ku dhaarato camal bani aadam baad ku dhaaranaysaa camal bani aadamna dhaar ma galo ayb liqowli nabiy sal ll ly slama laa taxlifuu bigayri اllah nebiga sal ly slam qowlkiisa oo uu yidhi ha dhaaranina ilaahay heyrkii ha ku dhaaranina yani marka aswaatu lcibaadi waa makhluuqatun laguma dhaaran karo laakiin qur-aanka waa lagu dhaaran karaa oo qofka haddii uu yidhahdo qur-aanka ilaahan ku dhaartaye waa sax sife ilaahay waay wuxuu ku dhaaranaya laakiin haddii uu yidhaha qiraa'ada hebelan ku dhaartay ama sawtu fulanaan ku dhaartay sawtu fulaan makhluuq waay isagu ma noqon karo marnaba sifa sifo alla ma aha ayb walaysa liaxadin qofna uma suubato oo uma aha an yaxlifa inuu ku dhaarto bilkhawaatiimi farantiyaalka waddaraahimi iyo daraahimta albiidi cadcad wa alwaaxi sibyaani ilmaha yaryar loox alwaaxdooda looxyadooda aladiina kuwaas oo yaktubuuna haa ay ku qorayaan qur-aanka maxaa looxan qur-aanka ay ku qorayaan waa alwaax qof baa qoray oo sameeyey ayb uma yamxuunahaa haddana ay tirayaan looxii markii qur-aanka lagu qoro waa laga tira haddana soo maha uma yabxuunahaa ay tirayaan maratan bacda maratin mar mar ka dambayso hadba ay tirayaan wa in xalafa haddii uu dhaartana oo saa uu ku dhaarto falaa yamiina calayhi wax dhaara korkiisa ma ahaanayaan liqowli illaahi tacaala falaa tajcaluu lilaahi andaadan marka dhaarta ilaahay ha kala siminina keyrkiisa ayib faraantiyaalkeeda wuxuu gaar ugu sheegaya hore usoo sheegay soo maaha faraantiga waxaa laga yaabaa in lagu qoro muxamedun rasuulullah marka eh, qoraalkaas lagu qoray adaad faraantigii ku dhaarato ee faraantigu isagu kalaamullaahi ma aha isaga waa makhluuq ayib shayga maktuubka ee eh, meeshaa lagu qoray waa kalaamullaahi baa la qoray oo meesha lagu qoray ee maahana isagu marka yacni waa faraanti mana lagu dhaaran karo looxduna waa sidaas oo qofku hadda haddii uu yidhaahdo looxaasan ku dhaartay qur-aanku ku yaallo ayaan ku dhaartay haddii uu yidhahdo wax dhaara ku laazimi maayaan qur-aankan ku dhaartay haddii uu yidhaahdo waa ku laazimayaan oo uu matalan uu yidhaha qur-aanka looxaas lagu qorayaan ku dhaartay sax waay lianna almaktuubu waa kalaamu ullaahi laakiin looxu waa makhluuq qala xadaثna abulyaman qala xadaثna شhucayb can الزhriyi qala akhbaranii cubayd الlahi bn cabd لlahi bn cutbata bni mascuud ana cabdالlahi bna cabaas ahbarahu ana aba sufyaana bna xarbin ahbarahu ana heraqla arsala ilayhi heraqla u cid diray wa dacaa bikitaabi rasuuli llahi sal ly slam wuxuu u yeertay nebiga warqadii uu qoray aladii bacata bihi dixyat اlkalbiy oo ula soo diray ilaa cadiimi الruum aladi bacatha bihi dixyat alkalbi oo ula soo diray ilaa cadiimi busra busra ninkii madaxda ka ahaa busra marka magaalo shaam ku taalla dhulkaana ad waxaa ka telinayay uun heraqla ka telinayay isaga laakiin caasimadiisa xims ayay ahayd meesha markaa uu fadhiyey dad baa u joog joogay laakiin isaga u ah madax markaa uu uga dhigdhigay meelaha fadafacahu ilaa heraqla cadiima busra isagana wuxuu u dhiibay heraqla faqara'ahu waa aqriyey faidaa fiihi waxaa ku qoran bismi اllahi الraxmani الraxiim ayb amase kitaabka dixya ayaa wuxuu u dhiibay cadiimi busra cadiimi busraana heraqla usii dhiibay marka aladii bacata bihi dixyat اlkalbiyu ilaa cadiimi busra fadafacahu cadiimu busrana wuxuu u dhiibay ilaa heraqla faqara'ahu waa aqriyey marka heraqla faإida fiihi bismi اllahi الraxmani الraxiim min muxamadi cabdillaahi warasuulihi ilaa heraqla cadiimi الruum salaamu calى man itabaca اlhuda ama bacdu ya ahla اlkitaabi tacaalow ilى kalimatin sawaءi baynana wabaynakum ilى qowlihi fain tawallow faquluu shhaduu biana muslimuun waa qur-aan soo maha aaye qur-aanaa la akrinaya falamaa faraqa min qiraa'ati اlkitaabi warqaddii aqrinteeda markuu ka faaruq noqday kahura cindahu waxaa agtiisii ku batay asakhabu qayladii waاrtafacat ilaswaatu codadkii baa kor noqday waukrijaa waukrijnaa waana la saaray waukrijnaa meeshii baa markana laga bixiyey oo nalaga saaray qala xadaanaa yaxya bnu bukayr qala xadaana leytu milahu qala xadaثna cabdullaahi qala xadaثna leyثu qala xadaثna yunus can ibni shihaabi can cubayd illaahi can cabdillaahi bni cabaasi anahu ahbarahu ana abaa sufyaana bna xarbin bni umayata ahbarahu bihada faإida fiihi waxaa ku yaala kitaabka bismi اllahi الraxmani الraxiim min muxamadi cabdillaahi warasuulihi marka qiraa'adaas ay iyagu akrinayaan waa acmaashoodii iyo ficilkoodii <coughs> qala xadaثna ibrahim bnu xamزata qala xadaثna ibrahim bnu sacdi can saalixin wahuwa bnu kaysaan can ibni shihaabi can cubayd اllahi bni cabdillahi ana cabdاllahi bn cabaas ahbarahu qala ahbaranii abu sufyaan abu sufyaana bna qaala ahbaranii abu sufyaana bnu xarbin ayaa ii waramay buu yidhi bihada uma dacaa bikitaabi rasuuli llahi sal ll ly slam ayuu u yeeray faquri'a waa la akriyey markaa tarjumaankii baa akrinaya faida fiihi bismi اllahi الraxmani الraxiim waqul ya ahla اlkitaabi tacaalow ilى kalimati sawaءi baynana wabaynakum anlaa nacbuda ila اllah walaa nushrika bihi shay-a walaa yatakida bacduna bacdan arbaaba min duuni illahi fain tawallow faquluu ishhaduu bianna muslimuun falama inqadaa maqaalatahu marku dhammeeyey warkiisii calad aswaatu aladiina kuwii codkoodii baa kor noqday xowlahu agagaarihiisa ahaa min cudamaa'i ruum ruum dadkoodii waa weynaa wa kahura lagatuhum hugunkoodiina waa batay qala xadaثna cmr bnu zuraarata qala xadaثna ziyad can ibni isxaaqa qala xadaثani الzuhriyu can cubayd اllahi bni cabdillaahi can ibni cabaasi qala xadaثanii abu sufyaana bnu xarbin bihada waqadima calayhi kitaabu rasuuli llahi sal ly slama usoo galay maca dixyata bni khaliifata oo wado bismi اllahi الraxmani الraxiim qaala alimaamu abu cabdillaahi imaamu اlbukhaari waxa uu yihi rawaahu macmaru wahilaal bnu radaad can الzuhriyi qaala xadaثna cabdullaahi wahuwa bnu salix cabdullahi bnu salix katib leyth qala xadaثnي الlayثu qala xadaثnii cuqayl wayunusu can ibni shihaabi qala akhbaranii cubayd llahi bn cabdillahi bni cutbة ana cabdاllahi bna cabaasi akhbarahu ana rasuula اllahi sal ly slam bacata rajula nin ayuu diray bikitaabin ilaa kisraa buu ula diray waa warqad kale <clears throat> fa amarahu wuxuu amray an yadfacahu inuu u dhiibo ilaa cadiimi lbaxrayn baxrayn ninkii ugu weynaa ee u joogay isaga yacnii nimankani ayagu waa fog yihiin kuwa marka soke ile dhulkii carabta qeybtan barigana furus ayaa xukumaysay ilaa waxay soo gaarayeen marka baxrayn ayagaa joogay ilaa baxrayn ee qeybtan kale shaamna ilaa busra ayay iyagu joogeen marka maamulihii busra ninkii u qaabilsanaa oo uga ahaa meeshaas caamilka uga ahaa ayaa warqadda loo dhiibaya isagaa gaarsiinaya ninka madaxdiisa ah marka marka ninkii cadiib albaxrayn ayaa marka uudhii ayuu amray in loo dhiibo inuu u dhiibo yadfacuhu isaguna inuu usii dhiibo cadiim cadiimu lbaxrayni baxraynkii ugu weynaa inuu u dhiibo ilaa kisra marka ninka nebigu uu u dhiibay warqadda wuxuu gaarsiinayaa cadiimu lbaxrayn kii cadiimulbaxraynna wuxuu gaarsiinayaa kisra oo ardu faris isaga markaa caasimad ay u tahay falamaa qara'ahu kisra markuu kisra akhriyey warqaddii nebiga kharaqahu waa jeexjeexay faxasibtu waxaan u malaynayaa ana saciida <clears throat> bna almusayab qaala fadacaa calayhim rasuulu llahi sal l l slam nebiga waa habaaray buu yidhi an yumazaquu kula mumazaqin in la jeexjeexo iyagana kula mumazaqin kula tamsiiqin jeexjeex dhammaantiisa mulkigoodiina iyagii waaba baaba-ayo waa gogo-ay kuwanna heraqlana xoogaa warqaddii nebiga qiimo u yeelayo waa in la akriyo iyo ayuu yeelay kan laakiin doqon buu ahaa marka waa jeexjeexay isagiina marka inkaaraa ku dhacday oo mulkigiisii waa go-go-ay qala xadaثna cabdالlahi bn yusuf qala xadaثnii اleyثu qala xadaثnii cuqayl can ibni shihaabi bhada qala xadaثna yaxya bnu bukayr qala xadaثnii اleyثu can yunusa can ibni shihaabi qala akhbaranii cubayd llahi ana bna cabaasi akhbarahu ana rasuula اlahi sal ly slama bacثa bkitaabihi ilى kisra ayuu u diray naxwahu uma dakara naxwh qala xadaثna yacquub bnu xumayd qala xadaثna ibrahimu can saalixin can ibni shihaabi can cubayd illahi ana bna cabaasin akhbarahu ana rasuula اllahi sal ly slama bacata kitaaba ilaa kisra naxwahu ayuu sheegay qaala abu cabdillaahi warawaahu bnu akhi bni shihaabi naxwahu marka saalix waa ka wariyey ibnu shihaab saalix ibnu kaysaan ibnu akhi ibni shihaabna naxwahu buu wariyey buu leeyahay ayb shaahidkuna ad wuxuu ka rabaa waraaqahan markuu nebiga qoraayo qur-aanna uu ku qoraayo waa la akrinayaa ee akrintaa la akrinayo inaynan ahayn akrintii ilaahay maaha yani hadalkii sida yani ku hadalkii alla uu qur-aanka ku hadlay oo kale ma aha oo qofkan isagu hadalka uu hadlayo waxa uu aqrinayo kalaam alla waaye laakiin camalkiisuu ku akrinayaa iyo ficilkiisa qaala alimaamu abu cabdillaahi raxmat ullaahi calayhi fain ixtaja muxtajun halkan marka wuxuu ka bilaabaya imaamu albukhaari shubuhaad inuu ka jawaabo badanaana shubuhaadkiisa waxay ku socdaan dad iyaga yidhi qiraa'atu lcabdi iyo iyo waxa uu akrinaya ee maqruu'a ahoo qur-aanka ah isku mid waayo qur-aanku sida uu u yahay sifo ilaahay qadiimna uu u yahay ayaa sawtu اlcabdi wa qiraa'at اlcabdi qadiimat azaliyat bay iyaduna dhaheen arrintaabuu marka aad u naqdinayaa marka waxyaabaha qofka uu u moodi karo ayuu ka naqdinayaa leanna addoonkani camalkiisa a qadiim azali a ma noqon karo leanna addoonkani waa makhluuq codkiisii inuunan azali ahayn waxaa ku tusayo waa isbedbedelaaba nacam mar codku waa fiican yahay mar waa liitaa mar waa hooseeya mar kor buu jiraa wax isbedbedelayaa marka qadiim azeli a ah ma noqon karaan weligood meeshaa buu rabaa marka shubuhaadka xoogaa inuu ka jawaabo qaala alimaamu abu cabdillaahi raxmat ullaahi calayhi fain ixtaja muxtajun mid xujaysanaya hadduu xujaysto faqaala uu yidhaahdo qad ruwiya waxaa la wariyey ina fadla kalaami illaahi ilaahay kalaamkiisa fadligiisa calaa saa'iri اlkalaami hadal ka soo haray hadalkiisa uu ka fadli badan yahay ka fadlillaahi ilaahay fadligiisa oo kale waa calaa khalqihi uu ka fadli badan yahay haddii marka uu qof sidaa uu deliishado ayb meeshaana marka shubho waayo marka tan hadda uu aroo soo arooriyey xadiidkan marka mukhaalifku wuxuu rabaa markuu xadiidkan deliishanayo inuu yidhaahdo addoonkan muxuu akrinaa horta kalaamullaahi buu akrinayaa soomaa qiraa'adii iyo wuxuu isku qaldayaa marka waxa uu akrinaayo markaasuu rabaa inuu yidhaha ina fadla kalaami illaahi addoonkan wuxuu akrinayaa waa kalaamullaahi idan qiraa'adiisa qadiim waaye oo ka fadlillaahi calaa khalqihi marka sifo azaliya qadiima weeyaan buu rabaa marka inuu sidaa yidhaahdo oo nafsu sawti alqaari'i wa xarakatu lisaanihi <clears throat> wa shafatayhi waquwatu sawtihi wa dacfuhu wa xusnu sawtihi wa jamaaluhu wanaxwu dalika cinda qiraa'ati kalaami اllahi ayuu wuxuu ka dhigayaa waxaas oo dhan u kalaamullaahi uu ka dhigayaa marka isaga mushkilada mushkiladiisu halkaas marka xadiidkan hadduu qof xujaysto qiila lahu waxaa la dhahayaa low saxa hada alkhabaru xadiidkan hadduu ansaxo lam yakun laka adiga kuuguma sugna fiihi dhexdiisa xujatun wax daliil ah liannahu qaala maxaa yeelay wuxuu yidhi xadiidku wuxuu dhahayaa kalaamullaahi ayaa la yidhi allah kalaamkiisaa la yidhi ee qofka hadalkiisa iyo ficilkiisa lama dhihin walam yaqul ma dhihin qowl walam yaqul maunan dhihin qowla alcibaadi min almu'miniina waalmunaafiqiina wa ahli اlkitaabi ma uunan dhihin aladiina yaqra'uuna bismi اllahi الraxmaani الraxiim lama dhihin yacnii addoommada qowlkooda ay ku aqrinayaan bismi illaahi araxmaani iraxiim lama dhihin wahadaa kanina waadixun waa mid waadixa bayinun cad cinda man kaana qofka uu ahaado cindahu agtiisa oo u ahaado adnaa macrifatin ogaal midka ugu yar oo ugu liita qofka agtiisa uu yahay waa waadix bay u tahay buu leeyahay ana alqiraa'ata gayru lmaqruu'i qofka adnaa macrifo ka haysto qiraa'adu inay ka duwan tahay waxa la aqrinayo leanna qiraa'a marka la yidhaha waa ficil waxa la akrinayana waa wixii ilaahay usoo dhiibay nebigiisa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi qur-aanku marka adiga ficilkaaga ma aha ee akrintaa adiga ficilkaaga ah qofki intaa fahmaayo wuxuu leeyahay marka waa garan karaa ayib waxaa halkan la yidhi tafdiilka alle ka fadli illaahi calaa khalqihi shayga la yidhina ficilkaaga ma ahana waa kalaamullaahi kalaamullahina waaba qur-aankii waay naam ee adiga qiraa'adaada kalaamullahi iyada ma noqone maya qiraa'adaada waa ficluka waay naam ee kalaamullaahi waad akrinaysaa adiga ee adiga ficilkaaga kalaamullaahi ma aha kalaamullahi sifo ilaahay hadalka alla uu ku hadlaya waa sifo isaga uu leeyahay ayib shubhadaa marka isaga saa marka waxaa dareemaya qaabka uu u xujaytamayo alimaamu albukhaari marna waxay tahay waxaan ma ansixeen marna hadday ansixeen muraadkaaga ma tusaya qofka daalibka marka ama cilmiga ku dhex jira waxaa la rabaa inuu insaaf siiyo qofka kasoo horjeedo ee mas'alada si u fahamsanay wax wato maxaa lagaa rabaa laba shay baa lagaa rabaa marna waxaad fiirinaysaa daliilka sugnaanshadiisa ayaad ka hadlay marna waxaad ka hadlaysaa hadduu sugnaado madluulka mawaafaqayaa labadaas qofka aan aqoonin munaadaradiisu eber waayo waxna mata badan ma keenayso ibnu taymiyana aadu ugu celceliyaayo wuxuu yidhaahdaa cilmiga waa baxhun muxaqaq iyo nasun musadaq nas marka yacni la rumaysan karo inaad meesha keento iyo baxhi naska daliilka iyo madluulku inay isdaboolayaan oo ay ismudaabaqaynayaana la rabaa mar kalena wuxuu yidhaahdaa sida aljawaab ulbaahirkoo kale wuxuu ku yidhaahdaa dad badan wuxuu yidhaahdaa waxaa dhib ku hayo naqliga aada uma yaqaanaan waxaa laga yaabaa marka uu nebiga wax kasoo naqlinayana wax beena inuu ka soo naqliyo oo nebigiiba aan ka sugnaanin salawaatu ullahi calayh mushkilo waayo marka middaasi waxaan nebiga ka sugnaanin haddaad ka buuxiso kitaabka ama doodaada aad la timaado ka buuxiso waa wareer marka aad naqliga ogaato ood xadiidka nebiga inuu ka ansaxay markaad ogaatana shay kalaa lagaa rabaa waa maxay muraadkii saxiixa ahaa inaa u fahamto waa meel labaad iyadana markaad naqligii waxaana nebigu uu yidhi markaad ogaato sala allahu calayhi wasalam fahamkii saxda ahaana inaad kor saartaa la rabaa laakiin haddii nebigu uu yidhi xadiidkan laakiin fahamkiina uu qaldanaado waa mushkila labada cilmi ee kafaalo qaadaysana waxaa weeyaan cilmiga eh, xadiidka yacni mustalixii iyo cilmu rijaalkii iyo qofku inuu aada ilmaam u leeyahay kaas waxay ka caawinaysaa naqliga xaggiisa usuululfiqhiga iyo shuruuxda culummada iyo eh, fahamka ahlucilmiga usuululfiqhiga inuu akriyana fahamkay xoog fahamkiisay xoog ayuu u yeelayaa ardaygu marka hadduu usuulkiina waxba ka aqoonin naqligiina naqliyaadkiina eber ou ka yahay riwaayana ma haayo diraayana ma haayo waxa uu meesha la imaanayana waa iska qajajac weligiisna lagama dhammaa karo qofka noocaas oo kale ah walidalika marka imaamu shaafici waxa uu ku mutaystay in lagu magacaabo naasiru lxadiid waxay tahay qawaa usuulkiibuu tadwiin intuu ku sameeyey isagoo marka ka qaadanayo qur-aanka iyo sunnada iyo aqwaashii saxaabada yacni fahamkii saxaabada luqada carabiga waxaasoo dhanuu intuu isku geeyey buu cilmi ka soo saaray qawaacidkaas hadhow marka fahamka waa loo baahnaa marka xadiid la rabo in la fahmo ama aayad la fahmo baahi baa loo qabaa haddii kale wareer ma dhammaanayo labadii buu marka bukhaari isagoon isku darsaday wuxuu leeyahay low saxa low saxa marka uu leeyahay sixadii ma sallimaayo dee bukhaarina amiiru lmu'miniina fi lxadiid waayo haddiiba uu ku ansaxana war adiga muraadkaaga ma tusaayo uu leeyahay leanna waxaa meesha ku yaalla alle kalaamkiisaa la sheegay waxaan ka hadlaynaana kalaamka alle maahane adiga ficilkaagii waay waxaa laga hadlaya adiga marka ficilkaaga qadiim ma laga ma noqon karo zelina ma ahaan karo ayb walaysa likalaami اlfajarati dadka fajarada ah hadalkooda wagayrihim iyo gayrkood fadlun wax fadli ah kama laha calaa kalaami gayrihim gayrkood hadalkooda ka fadli اlkhaaliqi cala اlmakhluuqi sida uu khaaliqu makhluuqa uga fadli badan yahay ayb leanna qur'aanku munaafiqa akrinaya soo maha qira'at lmunaafiq gaalkii waxaan soo marnay hadda in aayaddii nebigu qoray in tarjumaankii qaysar uu akhriyay gaaladuba ay arin akrinayaan ee gaaladii qiraa'adoodii marka ma waxay noqonaysaa marka sife ilaahay miya abadan wain qaala marka wuxuu yidhi tabaaraka rabbuna watacaala can sifati lmakhluuqiin rabbigeen waa ka hufan yahay waana ka sarreeyaa makhluuq sifadii in wain qaala qaa'ilun qaa'il haddii uu yidhaahdo waa shubhadii labaad u ahay faqad ruwiya can الnabiyi sal ll ly slam nebiga waxaa laga wariyey inakum idinku lan tarjicuu noqon maysaan ila llaahi alla xaggii ula laaban maysaan bishayin shay kula noqon maysaan afdala shayga oo afdala ka fadli badan mima kharaja minhu waxa alla ka soo baxay isaga xaggiisa yacnii waxaad alla ula laabanaysaan oo ka fadli badan waxa ilaahay isaga xaggiisa ka soo baxay waa qur-aankee ma jiraan ayb tanna marka wuu keenay ayb wajhu istidlaalka marka ninka mukhaalifka muxuu rabaa markuu xadiidkan deliishanayo wajhu istidlaalkiisu ama wajhu dalaaladiisu waxay tahay wuxuu leeyahay eh, lan tarjicuu ila allahi bishayin afdala mima kharaja minhu alcabdu yarjicu ila allahi addoonku rabbi wuxuu ula noqonayaa binafsi aladii kharaja minhu wixii ka soo baxay alla nafsadiisa nafsad ahaantiisa wixii alla ka soo baxay buu ula noqonayaa <coughs> wa huwa alqur'aanu kaasina waa qur-aankii marka buu leeyahay falqiraa'atu alatii takunu min alcabdi hiya almaqru'u waay marka addoonku wuxuu la shayga alla ka soo baxay oo uu ula noqonayo ilaahiisu waa qur-aanka soo maha wixii alle ka soo baxay waa qur-aanka waxa uu ugula noqonayana waa camalkiisi isaga idan marka wuxuu leeyahy qiraa'ada iyo maqru'a isku mid wahay marka ayb iyagu marka habka ay u wataan saas haddii marka sidaa uu yidhaahdo wuxuu leeyahay qiila lahu waxaa la dhahayaa alaysa alqur'aanu kharaja minhu qur-aanku soo ilaahay xaggiisa kama soo bixin fa khuruujuhu soo bixitaankiisa minhu xagga alle uu ka soo baxay laysa ma ahan ka khuruujihi minka kasoo bixitaanka oo adiga kaa soo baxayo kale la mid maaha in kunta tafhamu haddaad wax fahmaysid adiga niho yacni ilaahay qur-aanka waa ku hadlay adna waa akrinay soo maaha sida uu rabbi uga soo baxay oo uu alle uga ugu hadlay iyo saa adiga ugu hadlaysaa isku mid maaha soo ma fahmi sidaynan marka iskugu mid ku ahayn sida adiga markuu qur-aankii kaa soo baxayo waa la sifeyna markaasa waxaa la leeyahay qofkan sawdkiisu waa fiican yahay may sawdkiisu waa xun yahay qiraa'atu fulaan qiraa'adan waa jajaban tahay kan qiraa'adiisu waa yacni waa ka waa kaamil waa maahir ayaa la dhahaya ilaahay sidaa ma la dhahaya ma la dhahayo marka wuxuu leeyahy qiila lahu waxaa la dhahayaa alayse alqur'aanu qur'aanku kharaja minhu ilaahay soo kama soo bixin fakhuruuju marka meeshan lafteeda waxay daliil u noqonaysaa madhabka bukhaari inuu khilaafsan yahay tamaaman madhabka ashaacirada leanna ashaacirada kalaamku inuu soo baxaba iyagu maba aaminsanaba oo waxay leeyihiin kalaamku kalaam nafsi a ah bay u yaqaanaan kalaamun nafsiyun macnan waaxidu qaa'imun fii daatihi laysa bixarfin walaa sawtin ma la maqlayo ma soo baxaayo sidaasay qabaan isagiina wuxuu leeyahay alaysa alqur'aanu kharaja minhu qur-aanku soo ilaahay kama soo bixin xaggiisa fakhuruujuhu soo bixitaankiisa minhu min allahi uu qur-aankii ka soo baxay alle xaggiisa yacnii ilaahay uu ugu hadlay laysa ma ahaanin ka khuruujihi minka soo bixitaanka uu adiga kaa soo baxaya xaggaaga oo kale ma aha in kunta tafhamu marka ilaahay sawdkiisu waa qadiim adiga sawdkaagana waa xaadi leannaka adigu waa makhluuq ayaa tahay sifadaaduna waxay u haboon tahay waa sifo makhluuq yani liannaka uxdidta waa lagu keenay bacda an lam takun laakiin ilaahay subxaanahu watacaala sifaatkiisa iyo in allaha tacaala maa zaala bisifaatihi qadiiman azaliyan inuu ku yahay wuxuu yidhi maca ana hada alkhabara iyadoo weliba xadiidkan laa yasixu ownan ansixaynin liirsaalihi wainqiaacihi irsaalka ku jira ee inqiaaca ku jira dartiis haddana ma ansaxayo mana tusaayo macnaha aada qofkan marka uu u wato fain qiila haddii la yidhaahdo fain lam yakun اladii yatakalamu bihi اlcabdu qur'aana lam tujzi'hu salaatuhu halkan haddana shubho kale saddexaad u ah haddii la yidhaahdo fain lam yakun hadduusan ahayn alladii yatakalamu bihi waxa uu ku hadlayo kan ku hadla waxa uu ku hadlayo alcabdu addoonka shayga uu ku hadlayo qur'aanan qur'aan ma aha haddii la yidhaahdo lima tujzi'uhu salaatuhu hahi lima tujzi'uhu maxay ugu gudaysaa salaatuhu salaadiisa yacnii salaadda maxay uga ansaxaysaa haddii la yidhaha addoonka wax ka soo baxayo qur-aan ma aha salaadda maxay uga ansaxaysaa marka qiila lahu waxaa la dhahayaa markaa qaala nabiyu sal l l slam nebigu wuxuu yidhi laa salaata ilaa biqiraa'atin fiiri diqada ku jirta laa salaata salaadi ma jirto ilaa biqiraa'atin aqrin ma ahane qira'a waa masder qara'a yaqra'u qiraa'atan qiraa'adu waa masder masderkuna waa xadath iyo ficil oo aan wadanin ficilku muxuu masderka uga duwan yahay dalaalatu zamaan isaga ma wato masder laakiin xadadka waa iskaga mid soo maaha ficil waayo marka qiraaa laa salaata ilaa biqiraa'atin mar haddii nebigu uu yidhi waxa salaaddu ay ku ansaxayso waa qiraa'ada shayga la akrinayana waa qur-aan dabcan laakiin salaadda waxay ku ansa waa qiraa'ada waay waxay ku ansaxayso qiraa'aduna waa min ficli اlcabdi addoonka ficilkiisa waa isaga wuxuu aad ugu dadaalay marka alqiraa'atu hayru lmaqru'i inuu aad u sugo wa qaala abu abu abudarda wuxuu yihi su-ila nabiyu sal ll slam afii kuli salaatin qiraa'atun salaad walbaa qiraaa miyaa dhexdeeda aqrin qaala nacam buu yidhi haa qaala alimaamu abu cabdillaahi imaamu lbukhaari wuxuu yihi falqiraa'atu qiraa'ada hiya tilaawatu waa akrinta watilaawatu tilaawaduna hayru lmatluwi kan la akrinayo waa ka duwan tahay leanna qiraa'adu iyada waa ficil addoonka uu la imaanayo shayga matluga ahee la akrinayana ficilkaaga maaha adiga nacam qur-aanku adiga ma samaynin ficilkaaga ma aha laakiin adiga maxaad ku leedahay akrinta iyo ficilka aad leedahay waqad bayanahu abu hurayrata waa caddeeyey can الnabiy sal ly slam buu ka caddeeyey qaala iqra'uu in shi'tum haddaad doontaan aqriya buu yidhi yaquulu lcabdu alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin yaquulu lcabdu addoonku wuxuu dhahayaa alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin yaquulu llahu alla wuxuu dhahayaa xamidanii cabdii waa la kala saaray labadooda war yaqulu lcabdu alraxman الraxiim yaqulu llahu ahnaa calaya cabdii yaqulu lcabdu maliki ywm اddiin yaqulu llahu majadanii cabdii yaqulu lcabdu iyaaka nacbudu waإiyaaka nastaciin yaqulu llahu caza wajala fahadihi اlaayaةu baynii wa bayna cabdii walicabdii ma sa'l qaala alimaamu abu cabdillaahi fabayana wuxuu caddeeyey ana su'aala alcabdi addoonka su-aashiisa gayru maa yucdiihi اllahu caza wajala lilcabdi waxa alla uu addoonkiisa siinayo wax ka duwan waay yacni addoonka su-aashiisu iyo wuxuu alla bixinayo u siinayo waa kala duwan yihiin soo maa su-aashana isagaa wax ku baryayo oo ficilkiisa iyo qowlkiisa waaye waxaan alla uu bixinayana waa wacdigiisa iyo ballanqaadkiisa wacduhuna waa kalaamuhu isaga waayahay waana qowla alcabdi addoonka qowlkiisa hayru kalaamillaahi ilaahay kalaamkiisu waa ka duwan yahay hada min alcabdi haadaakani min alcabdi addoonka xaggiisa adducaau ah Eh, iyo watadarucu iyo isbihinbihin wa min allaahi alle xaggiisana almru walijaabatu ilaahay aqbalaad iyo amar uu leeyahay addoonkuna muxuu leeyahay baryo iyo isbihinbihin waaba kala duwan yihiinba marka hadalka addoonku ku warramayo iyo hadalka uu ku warramayo eh, eh, alleh waa la kala duway qaala xadaanii cabdullahi bnu moxamed huwa lmusnadiyu qaala xadaanaa bishru bnu sariy ayb wa huwa bishru bnu sariy albasriy abu camr alfwah ayb aaduu waacid u ahaan jiray kana hiqata mutqina qala xadaثna mucaawiyaة can abi الzahiriyati abu الzahiriya xudayr bnu qurayb alxadrami abu الzahiriyata alximsiy saduq can kahiir bni murata alxadramiy qaala samictu abadarda ayaan maqlay yaqulu su'ila rasuulu اlahi sal ly slam fi kuli salaaةi qiraءة qaala nacam faqala rajulu min alansaari wajabat hadihi xadiidkii hore oo uu ku sheegay tacliiq ahaanta ayuu hadda sanadkiisii halkan keenay wa qaala nabiyu sal ll slam nebigu wuxuu yidhi iqra'uu in shi'tum iqra'uu aqriya mar haddii amar lagu siiyey maxaad samaynaya ficilaad samaynaysa ma ficilkaa adaa lagaa rabaa inaad ficilkii la timaado marka qiraa'ada iqra'uu in shi'tum falqiraa'atu qiraa'ada laa takunu ma ahaanayso ilaa min annaasi dadka xaggooday ka ahaanaysaa waqad takallama allaahu allana waa ku hadlay bilqur'aani qur'aankii buu ku hadlay min qablu hadda ka hor wa kalaamuhu hadalkiisana min qabli khalqihi khalqigiisaba waa ka horreeyey yacni aduu intaan lagu abuurin buu ilaahay qur-aankan ku hadlay yacni wuxuu rabaa inuu yidhaha allana qur-aanka waa ku hadlay adna waad ku hadlaysaa qur-aankii ku hadalkaaga iyo ku hadalka allana waa kala duwan yihiin leanna markuu ku hadalka alle waa qadiim sifo ilaahay leeyahay adigu laakiin markaad ku hadlaysood aqrinayso qiraa'adaada waaye walidaalika waxaa la dhahayaa hebel qiraa'adiis waa xun tahay hebel qiraa'adiisi waa fiican tahay qur-aanku waa xun yahay waa fiican yahay waa xun yahay ma la dhihi karo qur-aanka ayb wasu'ila nabiyu sal ly slam nabiga waxaa la su ayu salaati afdal qaala duulu lqunuud salaadtee ugu fadli badan baa la yidhi midda qiyaamkeedu dheer yahay fadakara nabiyu sal ly slam nabigu wuxuu sheegay ana bacda salaati salaada qaarkeed adwalu min bacdin qaarka kale inay ka dheer tahay qaar ay ka dheer tahay wa akhafu ay ka fududdahay wa ana bacdahum qaarkoodna yaziidu calaa bacdin qaarka kale ayuu ka yacnii ziyaadinayaa ou ka bayacni ka badan yahay fi lqiraa'ati qiraa'ada ayuu kaga ziyaadsan yahay oo nina qiraa'adiisii waxaa la leeyahay ninkan qiraa'adiisu waa dheer tahay salaada uu ku aqriyay ninkan qiraa'adiisu waa gaaban tahay baa la leeyahay ee gaabni iyo dherer iyo waxa lagu sifaynayaa waa ficilkaagii adiga iyo qiraa'adaadi iyo qur-aanka maaha in lagu sifeynayo sidaas wa bacduhum qaarkoodna yanqusu waa ka naaqussan yahay waa ka naaqusinaya waa ka yaraynaya walaysa fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisana ma lahan ziyaadatun walaa nuqsaanun qur-aankiina ziyaado iyo nuqsaan ma leh ayb faama tilaawatu tilaawada fa inahum iyagu yatafaadaluuna waa ku kala fadli badan yihiin fi lkahrati badnaanshaha walqilati yaraanta waziyaadati ziyaadada wanaqsi nuqsaanta waqad yuqaalu waxaa la dhahayaa fulaanu xasanu lqiraa'ati wa radii'u lqiraa'ati waa qira'a xun yahay walaa yuqaalu xasanu lqur'aani walaa radii'u lqur'aanina ma la dhahayo u leeyahay marka qur iyo qiraa'adii aada u kala duwan wa inamaa nusiba ila alcibaadi addoommada waxaa loo nisbeeyey wainamaa nusiba ila alcibaadi addoommadii waxaa loo nisbeeyey alqiraa'ata qiraa'adii ayb oo qira'adii baa addoommadii loo nisbeeya lal qur'aan qur maya looma nisbaynin ayaga qur'aankan aankan yaa xaggee ka yimid allah ayaa la dhahaa qiraa'adanna yaa iskale qiraa'atu fulaan waayaa la leeyahay addoommadii marka wa inamaa nusiba ila alcibaadi alqiraa'atu addoommada waxaa loo nisbeeyey qiraa'adii lal qur'aanu qur looma nisbaynin iyaga liana alqur'aana maxaa yeeley qur'aanku kalaamu rabbi weeyaan jalla dikruhu walqiraa'ata qiraa'aduna ficlu lcabdi waay walaa yakhfaa ma qarsoona oo ma qarsoonaana ma qarsoonaanayo macrifatu hada alqadri qadarkan aqoonsashadeedu ma qarsoonaanayso ilaa calaa man qof korkii unbay ka qarsoonaanaysa acma allaahu alla ou indha tiray qalbahu qalbigiisa walam yuwafiqhu ounan waafajinin xaqa walam yahdihi sabiila rashaadi ounan jidka toosan ounan tusin kaa unbay ka qarsoonaanaysaa maana cid kale ka qarsoonaan mayso hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllahu wslama clى nabiyina mxamed